بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن شاء الله cashirkeenu maanta baqaayaadkii zakaadka iyo su-aalihii buu ka koobnaan doonaa haddii alla yidhaahdo waxaan soo gaarnay labada fasale ugu dambeeya kitaabu الzakaa halka mualifku yidhi tajibu الzakaatu calى اlfawri إذا تمكن وذلك بحضور المال والأصناف وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن وكذا الظاهر على الجديد halkan mualifku raximah اllahu tacaala wuxuu kaga hadlayaa zakada bixinteedii masaa'il iyo axkaam la xiriira ahaan zakaatulfitrigiina way soo raacaysaa oo axkaamteedanay tabac ama raacitaan ahaan u qaadanaysaa tajwi zakaatu way waajibtaa cala alfawri deg deg haddii maalkaagu nisaabkii gaaro xawlkii iyo sanadkii inaan dhammaado oo soo wareego xoolihii sanadka loo shardinayay ama isku soo duuduuboo xoolahaagu ay sako gaaraan xilligii la bixin lahaana gaarhaan degdeg inaad u bixisaa waajibkugu ah oo lama daahi kartid arrintaana waxay ku sareeyaan fuqahada shaaficiyadu raxmatullaahi calayhim madhabkooda qawaacidda usuulka ay ku leeyihiin ee ah haddii shariicadu wax amarto amarkaana wax astaanoo deg deg iyo in la daahi kara muujinaya uusan jirin asalku deg deg baa laga soo qaadaya oo amarka yidhaahdaan mulaqa ama mujarad can ilqaraa'inka ah fawr iyo deg deg buu faa'iideeyaa madhabkii ahaa wey sidaas darteed haddii sakada xilligeeda la gaadho ood awoodana inaad bixisa bixin karto inaad durbo bixisaa waajib kugu ah wuxuu ihi tajibu zakaatu way waajibtaa cala alfawri deg deg idaa tamakana haddii uu makansado ama uu awoodo ama ay u suura gasho si aad u tiraahda eraygaba awooddii iyo suuragalku laba arrimood buu ku xidhan yahay labadaa haddii la wada helana dee waad awooddaa haddii mid ka mida ama labadaba la waayana ma awoodid labadiibuu oo wuxuu yidhi wadalika bixuduuri اlmaali walasnaafi bixuduuri اlmaali xoolihii sakada laga bixin lahaa inay joogaan weeye walasnaafi dadkii la siin lahaana inay joogaan weeye xooluhu waa inay joogaan oo dee la gaadhi karaa haddii xoolihiiba waktigii la gaadhay aada kala maqan tihiin ama adigu maqnow oo safar jir ama xoolihiibaa maqan oo fooftaan iyo safar kale jira xoolihii lama joogtid ma xilliga wakhtigu galay cudurdaar baad leedahay intaad xoolahaagii uga tegayso ama kaaga soo noqonayaan inaad sugto haddii xoolihii aada hayso ood xoolahaagii wada joogtaan laakiin dadkaad sakada siin lahayd ba aadan haynin oo aanay kula joogin ama meesha aada joogta masaakiinba ma laha oo masaakiin in la raadiyo oo loo diro ay wakhti qaadatay u baahan tahay dee iyagana adigu xoolihii miskiinka intaad niyootay u guddoomi mayside cudurdaar baad leedahay halkaa waxaad ka garatay adigii sakada bixinayey isla adigii ciddii la siin lahaa wakiil kama noqon kartid oo qofkii wax bixinayey iyo kii guddoomayey ma wada noqon kartid oo minunaa halkaa waxaad ka fahmaysaan sakadu waxay u baahan tahay cid bixisa iyo cid qaadata cid dhiibta iyo cid la wareegta oo guddoonta ciddaa kaala wareegaysa ama qofkii miskiinkaa ha noqdo ama saynu arki doonno cid isaga mas-uul ama wakiil ama naaib ama bedelka ha noqoto waxaan halkaa jeelaysaan jawaabta su-aasha soo noqnoqota ee odhanaysa sheekhow sakaatulfitrigi inaan bixiyaan rabaa ama sakaatulmaalki inaan bixiyaan rabaa ruuxaan qaraaba nahay oo meel jiraan rabaa inaan siiye ka waran haddaan meel u dhigo wuxuu rabaa dukaankiisa iyo bakhaarkiisa iyo gurigiisa meel ka mida laba kiilo iyo bar inuu dhigo ama toban kiilo cid kaa guddoontay ma laha weli adigii baaloo milkiga ku jiraa weli maadan bixinin saa darteed sidaa kaagama baxdo haddii aad rabtay inaad sharciga waafajiso intaad la xidhiidhay isagii cid kaleoo magaalada joogta ha soo wakiisho oo yidhaahda hebel iiga guddoon markuu kaa guddoomo ama isagoo ha u hayo ama adiga ha kula taallo ammaanaana kugu dhiibo laakiin cid kala guddoontaa waa in la helaa haddii dadkii zakada kaa guddoomi lahaa ee xaqa u lahaa ma aha dad gaarood adu la rabta ma aha dad xaq ku lehba haddii aadan gacan ku haynin intaa dad kaa qaata helayso waa lagaa sugayaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay aakhiru zamaanku inuu maalku badan doono oo la gaari doono xilli wax sadaqada ka aqbala la waayo war sadaqadanaan wadaa war sakadanaan wadaa shalay haddaad noo keeni lahayd waan kaa qaadan lahayn laba sababoodba way keeni doonaano fitanka batay iyo maalkoo fara bata dadkii oo waxaysta iyo fitan jiroo qofku xoolo meeluu ku kaydsadaiyo iyo culayskooda meeluu raashin iyo xoolo nool geeya uusan garanaynin nin xayntiisii adhiga ahayd meel ula haddaad tidhaada ari aan kuugu daro taydii baaban dab ulaahay buu ku dhihi timirtii horaa dab loo walahu wuxuu leeyahay qofku xaq u leeyahay an yu-addiya inuu bixiyo binafsihi naftiisa inuu bixiyo zakaata almaali albaatini maalka qarsoon sakadiisa wakada daahiri ka muuqdana waa la mid cala aljadiidi qowlka jadiidka ee cusub halkan wuxuu leeyahay maalku waa laba qaybood waanaan soo marnay maal daahira waa xoolaha nool baa asaas ah maalka baatinkaana waa lacagta iyo wixii ka farcama laakiin beerta iyo xoolaha nooli maal daahira wey beertana ciddii soo martaa arki qofkii soo dhexmarana waxaa kuu baxay wuu arki xoolahana ciddii jidka iyo xerada agtooda u istaagta ama dhex martaa wadaarti laakiin lacagtaada wax kasta ood leedahay waa waxa kown ku xasaysan iyo wax maqal iyo khansanduuq ku xasaysan iyo wax jeeb ku xasaysan iyo waalet iyo boorso ku jira waay lacag banaankaa joogto qofkii soo arka mara uu kuu arkioo kuu tirini ma jirto maal baatina la yidhaahdaayoo saas darteed cid ku daba gashay maahane xoolaha lacag inta aada leedahay haysato cid ku ogaan kartoon adigii ilaahay ahayn ma jiro laakiin xoolo nool iyo geel iyo adh iyo lo iyo beer wixii ku aad leedahay hanti dadkao dhan baa wada arki kara haada sabab baa maal daahira iyo maal baatina loogu kala magacaabay maalka qarsoon marka maadaama adigu xisaabtaad ogaan karto wuxuu leeyahay qowlan waaxidan adigu sakadiisa waad bixin kartaa qofkaad rabtana waad siin kartaa amaa maalka daahirka ah sida qowlka imaamu shaafici ee jadiidkaa uu qabaay isagana waad bixin kartaa qiyaasan cala almaali albaaini maalkii baainkaha aan ah isku raacsanayn faracaas baynu faracanna haleeshinaynaa qadiimku wuxuu leeyahay may maal daahiroo la wada arko masaakiintuna sheedda ka wada eeganayaan mid walbana naftiisa u hanqaltaagaysa talow goorma hantidan zakadeedii wax kaaga soo duuli doonaa aduu iskama maamuli kartid haddii imaam muslimiin jiro waa inaad isaga u geyso isagaa kala yaqaan kana warqaba say u kala mudan yihiinna kala og kuushalay siiye iyo ka qatanna garanayee isagay mas-uuliyaddoodu saaran tahaye ugu dhiib suu kala sin u kala siiye qowlka imaamu shaafici ee qadiimka ahna sidaa weeye wejkiisu waxay yidhahdeen maadaama ilaahay yidhi khud min amwaalihim imaamkaa lala hadlayay oo xoolahooda ka qaad la yidhi imaamkaa la amray inuu ka qaado fawajaba calayhi amarku wujuub buu faa'iideeyaa waidaa wajaba alahdu cala alimaami wajaba calaa arbaabi اlamwaali dafcu badlihu bay dhaheen ninkii xoolaha lahaa hadday ninkan qaaditaanka waajib ku noqday isna dhiibitaankiisaa waajib ku ah ilaan wuxuu qaadayaa wax loo dhiibay fawajaba albadlu ila alimaami imaamka in loo dhiiba saa waajib ku noqotay hadaa wejka qowlka qadiimka w imaamu shaafici raximah اllahu tacaala walahu qofka xoolaha leh xaq wuxuu u leeyahay atawkiilu inuu cid wakiisho inuu cid u diro oo sakadiisii u wakiisho oo yidhaahdaa masaakiinta gaarsii ama imaamka madaxda hadday jirta muslim oo caadiliina ugee inuu qof u wakiishana waa u bannaan tahay isagu inuu qaybiyo siday ugu banaanayd waa tasaruf iyo bixin xoola iyo maal la bixinayo fajaaza fiihi tawkiilu ka saa'iri tasarufaati almaaliya bay yihahdeen xoolaha macaamilkoodao dhanba sii wakiil u bannaanaa bay zakadana wakiil u bannaan tahay wasarfu inuu u leexiyo u geeyana way u bannaan tahay ilalimaami ninka imaamka ah waayo isagaa asal ah sida qowluhu tacaala daahirkiisu yahay khud min amwaalihim nabiguna sucaada sake ururisa u bixin jiray dadkana inay u dhiibaan loo fari jiray mucaadba yaman markuu tegey waa kii nabigu ku yidhi hadday ku rumeeyaan oo islaamka qiraan salaada u sheeg hadday salaaddii aqbalaan waxaad u sheegtaa fa akhbirhum ana allaha inuu sadaqa fitrada calayhim sadaqatan tuukhadu min agniyaaihim fa fii fuqaraa'ihim waxa la amrayo inuu u sheego kana qaada waa waaligii imaamka ka socday saa darteed imaamka in loo dhiibaayey iyadana way bannaan tahay ama caadil ha noqdo ama jaa'ir ha noqdo adiga waajibkaagii gudatay waladharu sida raajixa bayna aqwaali imaami shaafici raximahu اllah anna sarfa in loo leexiyo loo dhiibo ilalimaami ninka madaxda ahbaa afdalu wanaagsan ilaa an yakuuna inuu yahay jaa'iran mid daalim ah oo xoolaha cunaya oo ku tumanaya xaqa masaakiintii iyo dadka mutay aan ilaalinaynin maahane imaamka in loo leexiya hadduu caadil yahay dadka xaqooda ilaalinayay asalkii waa la raacay wa khuruuja min alkhilaafi khilaafkani in laga baxo ayaa sunno ah sidaa darteed sunnadu waa sida afdalka ah culimmada qaar baa yidhi imaam caadiloo jooga qof xoolihiisa sake isagoo ka bixin kara ma laha waa isagaa mustaxiqiinkaa naaibka ah isaga in loo dhiibo waayo haddiise jaa'ir uu yahay oo nin burcada uu yahay oo xoolaha boobaya oon hanti dhowraynin oon masaakiin iyo cid baahan iyo cid xaqleh xaqood ilaalinaynin laakiin waa muslim islaamka ku dhaqma ummadda muslim buu ku dhaqaa dadkuna waa muslimiin laakiin waa nin bahal ah xoolaha booba qootolkiisi iyo saaxiibadiisi iyo qaraabadiisi iyo cidduu raba isaga qaybiyo hantida iyo xoolahan cabsi iyo shaki waxaa jira ah dadkii lahaa ma gaadhi doonaan hadday saas tahay afdalku adigu inaad gaadhsiisa weeye wilise wilaaye iyo taacuu leeyahayo u dhiibitaankiisu waa bannaan yahay adiga waajibka bixintaa ku saaran isagoo haddii uu ku tunto laka maa naweyta adigu ajirkaagii waad heli isagana waa calayhi ma afsada wuxuu fasaadiyey isagay dushiisa noqonaysaa imaamyada salaadaba soo lama dhihin imaam aima idin tukin doona fain asaabuu falakum walahum wain akhطa'uu falakum wacalayhim hadday salaadan si fiican u saxaan idinkii iyagaba ajir baad helaysaan haddiise salaadii ay khaldaan idinku ajirkiina waad leedihiin dembigana dushooda waaye isaga dembiga dushiisa waaye hadduu meesheedii marin waayo ilaan isagaa booskii mas-uuliyaddeeda iyo madaxtinimadeeda jooga intaasi waa xoolihii bixintoodii iyo wakiilashadii iyo cidda loo dhiibayo sakadu waa cibaada cibaadaadkana niyaa shardi ahayd sixadooda niyadii axkaamteeda la xidhiirta zakada iyo xaaladaha kala duwan cidda niyoonaysa buu dhowr masala halkan ku keenay wa tajibu waxaa waajiba aniyatu niya waajiba inama alacmaalu biniyaati waay xoolo la bixiyey sadaqana way noqon kartaa cibaado ah waxaa kaloo noqon kartaa xiriirin iyo xoolo iyo safiinnimona waa noqon kartaa camal caado ah iyo cibaado isshabahay weeye horta cibaadanimadii niyay u baahan tahay xoolaha la bixinaya cibaadada waajibna waa noqon karaan sunnana waa noqon karaan oo sadaqada niyadii in lagu kala saaray u baahan tahay maqsuuduha tamyiizu lilcibaada mima yakuunu shibhaha fi lcaada kamaa tamyiizu bacdahaa min bacdi fii rutabin kalgusli wtawadi cibaadaadkana waajibka iyo sunno niyaa lagu kala saaraa caado iyo cibaado isu egna niyaa lagu kala saaraa marka koowaad marka caadadii baynu ka saariyo aslu niyaynu shartin marka labaad ee cibaadaadkii sunniya farad isu ekaadaanna tacyiinkii baynu hoos u sii geliyo fardiyadii baynu sii shartin faradkii markuu isu sii ekaadana sakaadkii inay tahay shardigii ahaa sii kala saarista unbaa kor inagala bilaaban hoosna inoola degi niya ma shardiba ahaa waayo cibaadiya caada isu eg baa niya lagu kala saaraa watajibu niyatu niyadii baa waajibaysa ayb muxuu niyoonayaa marka fayanwi wuxuu niyoon haadaa xoolahan uu bixinayo ilayyihiin fardu zakaati maali maalkayga zakadii ku waajibtay weeye aw fardu sadaqati maali ama sadaqadii maalkayga ku waajibtay weeye iyo wanaxwuhumaa wixii lamid ah saddexdaas inaad isku darta weeye inay farad tahay iyo zakaatulmaal labadaa inay tahay inaad niyadii asalka ahayd ku idaafaysa weeye faradiyadii waa inaad tacyiiniso sadaqaadkii tatawuca aha aada meesha ka saarto inay farad tahay maalkan aad bixinayso inay zakaad tahayna waa inaad ku darto farad kaloo nadar iyo kafaara noqon karaa jira furuud hadday isshabahdayna waa in lasii kala saaro tamyiiskiiunbaa kula socda weli niyaduna waa bayna alcaada waalcibaada faradiyaduna waa bayna anafli wاlwaajibi zake inay tahay maalna waa bayna alkafaarati wاnnadri bayna zakaati اlmaali baad kala saaraysaa walaa yakfi kuma filla marka muxtarazaadkii qaydkaa feeri fardu maali xoolahayga kii waajibka ku ah kuma filla waayo nadar iyo kafaaraa jira xoolaha waajib ku noqda wakana sadaqatu sadaqatu maali maalkayga sadaqadiisiibaa niyoona kuma filla lianna sadaqadu fard iyo sunnaba way noqotaa fil asaxi sida raajixa qodob muqaabilka wuxuu leeyahay haddii uu itlaaqo fardulmaali haddii la itlaaqo ama sadaqatulmaali la itlaaqo zakaatulmaalkay ku dhacdaa khud min amwaalihim sadaqatan daliilu ah taasaana asal kuwa kalea qayd iyo dheeraad cadday u baahane tan asalkii joogta haddii la itlaaqo insarafa alqowlu ilayha walidaalika tacyiin dheeraad ah uma baahna saasee muqaabilan asaxa lagu tacliilinayaa walaa yajibu waajibi maayo tacyiinu lmaali maalka inaad cayinto xoolahan aan ka bixinaya inaad tidhaahdo waajibkugu maaha zakada geel baad ka bixinaysaa geelan aan ka bixinaya inaad tidhaahda qasab maaha beer baad ka bixinaysaa beertan ama beerta aslaaxa hebel aan ka bixinaya inaad tidhaahdo iyadana qasab maaha waajibkugu maaha haddii laakiin aad tiraahdo axkaam baa ka dhalan walaa yajibu ma waajibayo tacyiinu lmaali cayinaadiisa ma waajibayso walow cayana haddiise uu cayino oo xoolahan uu yidhaahdo lam yaqac ma gudayo kama dhacayo can hayrihi xoolo kale haddaad khaldantana kaabaa sixi haddii aad geelaagii meeshan ka ogeyd oo qaalintii geelaagii zakadaa u soo xidhay uu geel adoo mashquulsan ku daba maray booskii geel kale soo buuxiyo tirahda geelan aan kaka bixiyey geelana aadan lahayn ninka oolihii siisay zakadiina kaa gudin lianna waxaa qaacidadu ahay wixii aan lagaa dalba inaad cayinto haddii aad adigu ku afdheeraatay inaad cayintood qaldato waa akhtaa batalaa ma yushtaratu tayinuhu ijmaalan laa tafsiilan wixii duuduub lagu yidhi laakiin hore usii faahfaahin lagu yidhi haddaad oo faahfaahisood garab martood qaldanto waxaagii oo dhan ka kac buu noqonayaa waxba kama jira marka waa ti aan mar oo nidhi xataa qaacidada camaliga a keenayso aljawaabu qadri su'aali baa la yidhahdaa haddii wax la weydiiyo inta lagu weydiiyaa laga jawaabaa haddaad dhahdo sii faahfaahiyo sii sharaxo inaad si fiican wax u fahamsantahay sii sheeg asa ay kula leexato meel kale kula gasho inaad waxaan tani bay markhaati ka tahay haddaba aan gasheenna nin wixii faham oo ka jawaabin baa lagugu sixinaa jawaabta hadhowna khalbaa lagaa saari markaas oo kale marka waxaan laguu dirsanin lama raaraadsado haddii adugu faduul u raaraadsatay oy meel xun kuula fakato kuula khadantay wixii khaladkaa ka dhasha dhibkeeda adaa xambaari way laguma dirsaninoo adaa lafaca sidaad u doontay faduul baa kuu geysay walow cayana hadduu cayino lam yaqa can hayrihi kale haddii aad lahayd oo yaa meel kale jooga geelaagii geeli geeli haddana qaalintana isagaad kasoo qabatay laakiin geel kaleoo meel joogaad leedahay